slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى bab اlmusaabaqa wuxuu ku saabsan yahay musaabaqadii tartankii fardaha iyo wixii lamidka ahoo rukuubka ah iyo leybta iyo qalabka dagaalka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah in inti lagu tartamo wax lagu kala qaato qasadka loola jeedana uu yahay in lagu kor yeelo diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala iska ciyaar iyo ciyaar la iska ma maahee in diinta lagu kor yeelaa la rabaa oo hadhow qofka muslimka uu difaaca naftiisa iyo islaamkaba uu difaaco kor u qaadida diinta iyo islaamkana uu ka qayb qaato waxaa asal u ah masaladan qowluhu tacaala waaciduu lahum astadactum min quwati wa min ribaadi اlkhayli in la diyaar garoobo ayaa lais amray diyaar garoowguna wuxuu keenayaa in lagu tartamo qaabka loogu dagaalamo fardaha baabuurta diyaaradaha hubka iyo qaabka loo rido leebta iyo sida loo gano waxaas oo dhan ba waxay soo gelaysaa isticdaadki iyo diyaar garowgi nabigana alayhi الsalaatu wasalaam quwada markuu ka hadlayo waa kii yiri alaa ina alquwata arami quwadu waxaa ugu xoog badan ugu quwo badan waxaa weeyaan ramiga ganida iyo toogta iyo shiishka in la barto saasuu nabig sala اllah alay wasalam yiri xadiiثii fi saxi muslim xadith cqba bin caamir nabigana alayh الsalaam waa sameeyey tartankaas oo saxaabadiisa waa kii tartansiiyey ee uu fardaha laba u qeybiyey rasuulka alayh الsalaatu wasalaam alkhuyuul اlmudamira aw اlmudamara wاlkhuyuul غeyr mudamara fardaha la boglaalay ee la gaajeeyey ee cuntada maalmo laga yar joojiyey kadib calooshooda ay laalantay hilibkoodiiyo jirkoodina uu xoog iyo adeeg yeeshay fardaha kuwa ugu orad badan wey min alxafyaa ilaa haniyat اlwadaac ilaa shan mayl baa loo qabtay ay ku tartamayeen kuwa aan la boglaalin oo iyagoo cuntadooda iyo daaqooda iska cunaaya lagu tartamayna hal mayl ah ayuu nabiga caleyh isalaatu wasalaam ugu talagalay ay ku ordaan marka hataa nabiga caleyh salaam qaabka ay kala yihiin wax lagu kala ortamayo iyo siay u kala orod badan yihiin ayuu si gaara u kala tilmaamay sala allahu aleyh wali wasalam waa kii asaguna hashiisii cadba ahayd hal waxay ahayd laa tusbaq aan laga orod badinin weligeed laga orod badinin uu kula tartami jiray saxaabada iyo awrta kale iyo geela kale iyo ilaa uu nin acraabi uu la yimaado qacuud qorbac yar buu la yimid halkaasuu ka orod badiyadeena kasoo fadhiiso qacuud buu marka la yimid fasabaqa sabaqa hashii nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa laga orod ilaa ay saxaabadu jirka isgeliyeen oo ay ka xumaadeen oo ay dhaheen subaqad cadbaa nabigeena alay slam wuxuu ku qanciyey adduunyadan wax sunadii ilaahay waxay ku dareertay inayna kor usoconin wax kor usoconin ilaa marka dambe hoos buu dhacaa ina xaqan cala allah an laa yurfica shaya min hadihi dunya ilaa wadaca dib buu udhiga hoos buu dhigaa marka ramiga iyo toogta iyo ku tababarashada arrintaas lagu tababaranayo ayaa laga hadlaya tajuuzu way banaan tahay marka musaabaqadii cala alciwadi in wax lagu kala qaato oo labada qof iyo ka badan badanee tartamayso ay wax ku kala qaataan bayna alkhayli fardihii lagu tartamo musaabaqada ay dhacdana bayna alkhayli fardihi faras iyo faras baa tartamaya wاlbiqaali wa bayna albiqaal iyo baqlihii baqashuna waxa ka ka dhashay fardaha iyo dameeraha ka dhalatay waa muwalad isaguna waa lagu tartami karaa walxamiiri dameerahana waa lagu tartami karaa walibili geelana waa lagu tartami karaa walfiyalati maroodiga jamculfiil waa lagu tartami karaa intaba waa banaanta in lagu tartamo kulu xaafirin waa ku dhihi jiray laa sabqa ilaa fi khufin aw xaafirin aw naslin wax allaala wixii ama khuf leh sida geel oo kale ama qoob leh sida fardaha iyo dameeraha iyo baqasha oo kale ama nasli iyo af fiiqan leh xadiikaas nabig sl ku sheegay inuu u tartami karo xasanu tirmidi ayb bishardise waxaa shardiga ah marka laleey way banaan tahay itixaadi اljinsi jinsiga waxaan tartamaya inuu jinsigooda midaysan ya mid yahay waa fardiya fardo waa awr waa baqlo waa dameero isku jinsi wa yihiin o kale jinsi aynan ahayn waxay qaarkood ka soo reebaan dameeraha iyo baqashu inay tartami karaan maana muwalad wey isku dhow yihiin falaa tajuuzu ma banaano marka isku jinsi haddii la shardiyay bayna baciirin neef geela iyo wa farasin faras neef geela iyo faras waa la yaqaanaa marka horeba orodka on bilaabanin yaaba waxaa la garani midka orodka badin doono musaabaqadan waxaa loogu talagalay alikhtibaar wax aan la ogeyn wuxuu noqon doono laakiin laisku imtixaamayo haddii marka horeba la ogyahay faraskan inuu labadan shay mid u war badan yahay maxaa iskaga daalinaya inuu hadda dhanka kale u mooyeene oo nin dhan u badan mooyeene labadiina intay orotameen kuwaan orod aqoonin aye aan orotanno markaasuu markuu xagga u kii orodka badnaaba kii kale dabamaro xagga u waa seebu yaa badiyey nin dhan u bu yiri ana dhan kana u ana dhan kana marka hadday dameer iyo isgarab boodaan faras waa la garan midka orodka badan meesha tartan ma yaalo marka waxaa shardi ah inay isku jinsi yihiin falaa tajuuzu mayna baciiri wa faras wa waxaa la shardiyaa macrifatu lmarkuubayni labada la saaran yahay in la garanayo jinsiga waa ka midaysan yihiin in hadda gacanta lagu hayo oo waaku laleyahayna waa shardi oo mucayan ay yihiin wa qadru lciwadi waxaa la kala qaadanaya ee lagu tartamayana waa in la garanayo qadarka uu dhan yahay nin walbaba kun shilin baa laga qaadi midooba shan boqol baa laga qaadi neef baa laga qaadi ciwadku waa in la garanayo wax majhuul oo la garanayn oo garar ah waa inuon ahayn wlmasaafati yushtaradu macrifatu lmasaafa masaafada in la garanayo waa shardi halkaas laga bilaabi waxaana goolkeenu u yahay meel hebel haddii la oratamayo masaafada waa in la garanayo min alxafyaa ilaa haniyat lwadaac wakii nabiga alay slam xadith cabdullahi bin cumar u meedeeyey meeshaasaa ka bilaab meeshaana way gaari wayajuusu waxaa banaan an yakuuna alciwadu qarashka iyo xoolaha la bixinaayo ee lagu tartamayo inuu noqdo minhumaa labadoodaba in nin walbaba wax laga qaado layidhi adna keen adna keen ayabel wuxuu bixin kun shil naa kun ma bixin labadaba waa bixin waa bixin karaan aw mise min axadiha midkood mid baa wuxuu yidhi hadaad iga t iga orodbadiiso kun shilin baan bixini intaasaa bixin bu yidhi kii kale waxba sheegin kaa un haddii laga orodbadiya kunka laga qaadi asaga hadduu orodbadiyana waxba ma laha aw mase min ajnabiyin buu ka ahaaday ciwadku labadan tartamaysa mid aan ahayn halkaa iska fadhiya wuxuu yidhi tartama kiina orod badiyana anaa waxsinaya sinaya a ah, hala tartamo anigan aan tartanka ku jirna banaanka fadhiya ee ina fiirsanaya ama xaakimka ama qaadiga ama madaxda ayaa ina tashjiicinaya dhaqaalihinanaa bixinaya hay-addaa bixinaysa shirkadaasaa bixinaysa aw min ajnabiyin waa banaanta fa in kaana min axadihimaa haddaba hadduu yahay midka wax midkood mid labadooda ka mida ah wax bixinaya oo min ajnabiyin qof ajanabi oo kaba baxsan kuwa tartamayaasha ah, ayaa qarashkii bixinaya jaazat way banaan tahay musaabaqadaasi min hayri shardin shardilaan wax loo shardin iyo muxalil iyo ku saddexaad soo geliya iyo lama shardinayo maxaa yeele qamaar waa laga aamin noqday qofka wa qofka wax la siin la garay ka bixinna la garay faman sabaqa marka faman sabaqa minhumaase min غayri shardin faman sabaqa ninkii orod badiya minhumaa labadii tartamaysi ya faman sabaqa minhuma akhada riwaaya kale axraza nusaha qaarkood axraza isku macno ninkii orodka badiya un baa qaadan xoolihii haddii kii ajnabiga u bixinaya ama labada midkood u bixinaya wain kaana alciwadu minhuma <clears throat> in kaana minhumaa ciwadkii haduu labadoodaba ka ahaaday labadooda waxay dhahnaan intaasan bixin haddaad badisa intaasan bixin markaas waxaa weeyaan mid walba midka kale wax laga qaadan doona lama yaqaano nooc qamaara marka meesha soo gelaya si qamaarka looga baxo ushturida waxaa la shardiyaa macahumaa labada macooda muxallilun mid xalaaleeya wahuwa muxallilkuna thaalithun mid saddexaad weeyaan oo ciyaarta soo gelaya calaa markuubin buu saaranayaa gaadiid kufin u dhigma limarkubayhimaa labadii tartamaysa ee qarashka iyo bixiyey waxay saaraayeen mid u dhigma oo lagana badin karo badina karo ayaa soo dhexgelaya kaasoo laa yukriju bixinaynin ciwadan wax lacagan xoolana bixinin ku saddexaad baa dhexda la gelin waxaa laleeyahay labadeenna lacagti baa bixinayna midka saddexaadna waxma bixinayo kaasaa marka muxalil la yidhaahdaa oo qamaarka lagaga baxsanaya in qurmigii iyo qunmigii labadaba midna hebel baad ka badin doonta midka hebel baad ka badin kar doonta labadooda marka ay isgaadaan baa la diidan yahay keliya mid saddexaad waa inuu soo galo oo kaa saddexaad haddii uu laga bad uu badiyana la siiyo xoolihii haddii isaga midka labadaas mid ka mida uu bixiyana midka kale la siiyo laa yukriju ciwadan asaguse wax ma bixinayo waa iska soo gelaya faman sabaqa ninkii orod badiya ama dhaq tartankii badiya oo min hadihi halaatha saddexdaasi midkii kamid a ah, saddex bay hadda noqdeene laba wax bixisay iyo mid oo muxalil la yirahdo saddexaad kii orodka badiya iyo tartanka yaa akhada qaadanaya ciwadkii kaasaa qaadanaya hadduu kii badiyo muxalilkaasaa qaadan labadii kale mid kamid ah hadduu badiyana dee midkii kale wixiisi buu ka qaadanaya wixiisina waa cishan wa in sabaqa ithnaan hadday laba ay orodki badiyaan oo muxalilkii iyo mid kale ayaa badiyo isku mer ayay meesha gaadheen ama labadii kale in sabaqa ithnaani ishtarakaa fiih waa ku wadaagayaan wixii soo baxay ay ku wadaagay muxalilkii iyo mid kalea badiyey kaa kale wixiisii iyo wixii kana ki kaa kale u bixiyey isaga iyo muxalilkii ku shirkoobaya shirki ku noqonayaan haddii labadii kale wa tajuuzu way banaan tahay taas hore waxay ahayd musaabaqadu markay tahay gaadiid lagu tartamayo iyo fardihii iyo wixii saasoo kaleha hadda halka wuxuu ka gelayaa qalabkii iyo leebtii iyo qorigii iyo waxyaala nocaas o kalea ah. wa tajuusu way bannaan tahay musaabaqadu cala nishaabi leebta iyo walarmaaxi jamcu rumxin warmihi iyo waaalaati alxarbi waa cadfu caam cala alkhaas qalabka dagaalka madaafiicdii iyo hubkii iyo xabadii iyo waxaasa lagu tartami karaa wlciwadu xoolahaas lagu tartamayaa bixinaya wxuu le walciwadu wayajuusu waxaa banaan an yakuuna alciwadu minhumaa labadooba inay bixiyaan aw oh, masamina xadda midkood baa bixini ku kalena waa iska aamusaya haddii laga badiyana hadda waxba ma ma helay haddii uu badiya isaga qaadani min axadihima aw min ajanabiyin mid ajanabi ahoo kaba baxsanba ayaa ka bixinaya wاlmuxalilu muxalilkuna macahumaa waa la socdaa goorma idaa kaana minhumaa calaa maa taqadam hadday lacagta ay labadan tartamaysa labadaba waan bixinan dhahaan shardi waxaa inuu mid saddexaad oo muxalil la yihaahdo oo waxba bixinaynin oo hadduu badiyana la siini haddii kalena dasagaba waxweyni waa inuu soo dhex galo laakiin haddii labadoodaas tartamaysa mid kamida uu waxbixinayo waxba dhimalaho kii badiyaa hadduu yahay kii waxbixiyeyna dee xoolihiis baa u baaqan haddii isagii xoolaha bixiyey laga badiyana xoolihii baa laga qaadani haddii dad ajnabi oo ka baxsan ay bixinayeenna meesha muranba kuma jiro dadkaan baa kii badiya wax siini laakiin haddii labadaba wax bixinayaan laba qof oo wax bixinaysa adna intaas bican intaas bixin haddaan kala badino qamaar bay noqone ku saddexaada muxallil yihahda soo gelinaya kuleh sidii oradkaba u ahaa ayaa leebgalashada iyo toogdhisadkuna asaguna sidoo kale wey walmuxalilu macahuma ida kaana hadduu yahay minhuma labadooduba waxbixinta calaa maa taqadama sidii kugu hormartay sabqiga ku saabsan fardaha iyo waxaasaaso kale wayushtaradu waxaa la shardiyaa tacyiinu aramaat ah, ganidda in la cayino waxa la ganaayo inta jeere la ganaayo qadarka la ganaayo waa in la cayino oo la yirahdo halkaasa wax lagu ganaya ama intaasa sheer baa lagadaya laganaya waa in lacayiro wey cadadu ramaad oo kale maalan inta sheera laganayo waa ko wa macrifatu rashqi ya cadad baa qoran a ah, cadad iyo marifa marifa ay qoran wa cadad rashqina iyadana waa shardi in la garanayo inta jeer ee wax la toganayo rashqi waxaa kaloo la dhahaa hal mara in la wada gano urshiqu calayhim rashqa waa kay dhihi jire alslam marka inta jeer ee baas la furayo wa macrifatu lisaaba inta jeer ee la rabo in lala helo meeshan ayada ee wax kala qaadan wa sifatu ramyi qaabka wax loo ganaayo ee waxa la tooganaya laga rabo inay wax u asiibto maleebka markuu ku dhaco maxabadda waxaa la rabaa inay ku dhacdo unbaa shardiga waxba yna hoos gelin ma inay gudaha ugasho bartanka ugashaa shardiga ma inay dhanka kale ooga baxdo ayaa shardiga ma lagu kala gooyaa la rabaa sifatu ramyi qaabka ganida ay tahay waa in laisla ogaado wlmasaafa masaafada ayadana waxaa la tooganaya meeshuu yaallo iyaduna waa shardi sidaan soo maray oradka oo kale iyo masaafo inuu jiro ayaa iyaduna masaafa waa ina leedahay ganida iyo leebta iyo wax la tooganayo waman ilbaadi'u midka bilaabi waa kee minhumaa labadooda ka u hor bilaabayo isagana waa in laisla ogaado haddii la murmana qorca waxbaa imaanayso ama lakala cayini kooxkoox baa loo kala samayni lamar one iyo lamar ko iyo lamar saddex iyo saasaa la dhihi waa in la ogaado oo ayna dhow fawdo noqonin oo anaa horgaray anaa horgaray hal mar oan laska tuurine lakala ogaado hebel baa tuuri hebel baa kuxiga lan ogaado walaa tajuuzu ma banaano musaabaqada iyo tartanku cala tuyuuri shimbiraha in shimbiro lagu tartamo ma banaana masoo xadiidkii dee nabig alay slam calaa qofin ow xaafin ow naslin buu yidhi shimbirku ma jirto ah. walaa tajuusu ma banaana cala tuyuuri in lagu tartamo shimbiraha oo shimbirkeyga shimbirkeyga baaskeyga baaskeyga galaarhkeyga keyga iyo waxa saas oo kalea xadiidkii lama sheegaye nusakda qaarkood cala duhuuri bay leedahay waa iska khada ya walaa tajuuzu in lagu kala qaato ah, wixii kale ciyaar ciyaar iska tardhin ma leh wixii kale iska ciyaara laakiin waxa laga hadlayo waa ciwad qaadasho iyo xoolo qaadashada laga hadlaya wixii kale dhima male shaygaas iska mubaax yahay oradka laskaga oratami karaa waa la lagdami karaa shimiri baa la waxayn karaa laakiin waxaa laga hadlayo waa dhaqaalo in lagu kala qaato walaa tajuuzu ma banaano bilciwadi cala tuyuuri iyo walaqdaami gomadihii oradka qofka ordaayo gomadiisi iyo lugti oo qofka maalan uu meel eh, halkaasaan gaarsiin gaarsiiyo hal lug baan ku taagnaan intaasoo saacadood ama intaasoo daqiiqa ku taagnowiyo kuddi waxay soo geli wal aqdaam bay soo gelaya in lagu tartamo xooga laguma kala qaadan karo iyo wasiraaci legdinkii in la legdamo oo hebel iyo hebel a legdamaanoo ka xooga badan la fiiriyo ama fred iyo waxsaas oo kale lagu legdamo waxa wax ka jir male baab lwaqfi waqafkii bu ku saabsan yahay waqafku waxa weeye xabsu maalin yumkinu lintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi in xoolo la xabiso oo in la gado ama qof la siiyo ama la istihlaaka laga ilaaliyo xoolahaasna ay suuragal tahay in laga faa'iidaysto wixii manfaco u soo saarayso cayntuna ay baaqi tahay waxay ku soo koobaan taxbiisu lasli wa tasbiiru lmanfaca asalkii shayga waa in la waqfo wixii shaygaa uu soo saaraya manfacaha ahna meelihii aad ugu talagashayda u niyootay lagu bixiyo ayaa waxaa la yihahdaa baa la yihahdaa waxay kamid tahay cibaadada iyo qurbada iyo waxyaalaha ilahay loogu dhowaado ee wanaagsan bay ka mid tahay xadidkii fi saxix muslim nabiga alay slam waa kii dhihi jiray ibni aadam markuu dhinto inqaطca camalu ila min halaaثin sadaqatin jaariya baa kamid aheed sadaqo aan go-aynin caynteeda iyo daatadeeda manfacadeedan ay mar walba jaariya tahay oo qulqulayso laga faa'idaysanayo ay kamid ah waqafka saxaabada nabiga alayh salaam iyo salafkuna aad bay ugu badneed inay waqaf bixiyaan oo waxa xoolahooda ay wax ka bixiyaan u jooga marka intay dhintaan kadib sii baaqi noqda cumar radi allahu canhu waa kii dhihi jiray asabtu ardan bikhaybar xoolaan khaybar ka helay nabi allow saan yeelaa in shita xabasta aslaha watasadaqta laha waa ka dhihi asalkana intaad waqafto oo aan sidiisa laga bedelin geedihiisi iyo dhulkiisii waxa kasoo baxaya midi iyo timir ahna meeshaa rabta u niyo oo ku bixi buu nabi sal l slam ku yidhi marka waa qurba huwa qurbatun waa dhawaasho cibaado alle loogu dhawaado wey waqafku walaa yasixu marka ma banaana kol hadduu maal yahay oo dhaqaale la yahay oo xoolo lagu tasarufayo ay tahay qofka wax bixinaya dhaqaalaha bixinaya waa inuu yahay dadkii la dhihi jiray muطlaqu tasaruf qof xor ah oo xoolihiisa maamulan kara oo bixin kara waa inuu yahay hadi waxaa soo baxaaya marka dadkii aan maxjuurka aha la xajriyey ama maslaxadooda loo xajriyey ama maslaxada dadka kale xoolahooda looga reebay kuwa ayagaa waqf lama imaan karaan walaa yasixu ma asaxayo ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufkiisa iyo xoolihiisa inuu maamulo xor u ah unbaa wax waqfi kara fii caynin cayn mucayanatin muuqatana waa inay tahy cayn muuqato oo farta lagu fiiqaayo waa inayt shay aan haynin oo iska dime ah waxa waxaasaan korkayga saartay inaan waqfo aan la arkin oo muuqanin oon la haynin taasaa la diidan yihi marka cayn mucayanaa oo ishara lagu hayo muuqato oo farta lagu fiiqaayo waa inay tahay taasoo yuntafacu biha lagu intifaacayo haddana waa in wax nafci leh yahay wax faa'iido leh oo nafci leh wax ka soo baxaya ixtiraazaadka waxa ka baxaya shuruudda waa keeni doonaa maca baqaa'i cayniha intii lagu intifaaco iyada daatadeedii wixii ka soo baxoo nafciga maca baqaa'i cayniha caynteedana uu baaqi yahay daa'iman intii muddo ah daa'imantaasi adduunka wax daa'imayo ma jiro ee waxaa loo jeedaa muddo sidaa darteed kalcaqaari walxayawaani bu ku yidhi xayawaankuna wax daa'imi maaha marka wuxuu ka wadaa shay markaasi nafcigiisa la helaba baaba'ayo waa inuunan ahayn cunto la cunay sharaab la cabay waxaasaa waqfi ma dhigi kartid waxaan rabaa waxaan wax soo saar inuu leeyahay caanihiisii iyo gaadiidsigiisii iyo rarashadiisii iyo degiddii dhulkii iyo wax kudhisashadii iyo wax ku dhisan oo la isticmaalay iyo marka waxaa weeyaan cayntii waa baaqi manfacadii iyo faa'iidadiina waa soo baxaysaa yuntafacu bihaa cayntaa waa inay tahay wax lagu intifaaco o laga faa'idaysto cayntaasi maca baqaa'i caynihaa caynta oo baaqi ah daa'iman inta muddo ah kalcaqaarima guurtadii dhulkii iyo guryihii waalxayawaani xoolihii calaa jihatin mucayana qaar baa culamada waxay leeyihin waxyaalaha manquulaadka mana noqdaan waqf ma soo galaan marka wuxuu ku tagay musanifka inay manquulaadka xoolahoo kale iyo dharka iyo alaabada iyo waxaa in la waqfi karo waxaana saasaan mooda inuu xoog badan yahay xadiidkii nabiga alayh salaam marka uu ninkii la yihahdo cumar binu khadaab zakadii soo aruurinteeda kasoo laabtay waa ka dhihi jiray manaca ibnu jamiil wa khaalid ibnu waliid wa cabaas walcabaas camin rasul lah sl slam wa ka dhihi jiray marka nabiga waa taxliiqiya wuxuu yidhi ama ibnu jamiil fainahu kaana faqiira maa yanqamu ibnu jamiil ila an kaana faqiira faaqnaahu اllah wa ama cabaas fahiya calaya wamiluhaa wa ama khaalid fainakum tadlimuuna khaalida faqad ixtabasa adraacuhu waactaaduhu fi sabiil اllah ixtabasa uu waqfay wey wuxuu waqfay ma wax manquulaa oo guurta wey wax gurguuraya actaad hubkiisii iyo qalabkiisi dagaalka iyo fardihiisii waxaas o dhan bu waqaf ka dhigay marka waxyaalahaas waqaf waa noqon karaan marka kalcaqaari walxayawaani calaa jihatin mucayana haddaad wax waqaftay shuruuddaana loo shardiyay inay cayn tahay manfaco ay leedahay wax baaqi noqonaya uu yahay haddii la shardiyey waxaa shardi oo kale calaa jihatin mucayana jiho la cayinay oo la magacaabay waa inaad ku bixiso oo tiraada fuqarada dalabatulcilmiga culuumada araamisha agoonta calaa jiha mucayana waa inaad ku bixiso hayri nafsihi asaga naftiisa maya ixtiraasaadkii baa bilowday ah, inuu asaga isku waqfo anaa waqaf xoolaha waqafkayga yihiin oo waqaf yihiin ma banaana maxaa asagaaba iska lahaaba wixii asaga uu iska lahaa ee uu mulkiyee lahaa haddana baab kaleo waqafa ma soo gelin karo wa muxaramatin wax la xarimay waxaan ahaynna waa inuu yahay waxa lagu waqfaayo waa inuu wax xaraamuna ahayn xaraam inuu ku waqfo lama ogolo oo uu maalan dhaho waxyaalaha meelaha baararka khamrada iyo meelaha dadka zunaada ay iskugu tagaan iyo muxuu ahaa kanaa'ista iyo waxaasoo dhan xaaraan wey laguma waqfi karo wa ima imaa qurbatun kalmasaajidi walaqaarib marka waxaan waqafkaa midna qurbe iyo aakhare iyo ajir iyo thawaab baad ka rabtaa waxna waxaa weeyaan ujeedo kalaad ka leedahay lakin iska mubaax banaan wey marka wuxuu le imaa qurba inay tahay shay qurbo ilahay loogu dhawaanayo kalmasaajid masaajid baad dhistay ujeedo kale kama lihid ilah baad ugu dhawaanaysaa cibaadada daacan lagu talagalay walaqaariba qaraabadaadii baad ku waqaftay oo silaturaximna way kuu noqon sadaqana way kuu noqon wa sabiilulkhayri khayrka duruqdiisa iyo wadooyinkiisa faraha badan ee hadday noqoto diin lagu koryeelayay iyo dadkii diintaasi gacanta ku hayay oo wax lagu qabtay iyo masaakiintii aytaamta sabiilulkhayrka bay soo wada geli wa imaa mubaaxa iyo inay tahay shay mubaaxoo iska banaan kal waqfi cala alaqniyaa dadka aqniyadaha baad wax ku waqaftay oo tiraada waqaf bay u tahay iska mubaax weeye qurbo ma aha wa ahli dhimma dadka gaalada ahe eh, laakiin muslimiinta cahdiga iyo heshiiska iyo ballanta kula nool kuwaas ahlu dhima la yidhahdaaye cahdiga iyo heshiiska muslimiinta ay la galeen kuwaasaad ku bixisay iska mubaaxa way banaan tahay maxaa yeeley waxaa lagu sadaqaysan karaa wax la siisiin karaa waa la nafaqayn karaa marka waqafkana waa ku banaanyah waqafkana ku banaanyah waxaan zakada ahayn nafaqada kale sadaqada kale waa la siin karaa wa dhimati bilafdi lmunajazi waxaa shardiga shuruudiibu walaaye bilafdi inuu ku dhawaaqo lafdi almunajazi la gooyayoo aan tacliiq iyo shardi midna lahayn shardi iyo waxaa hadday noqotaan saas yeeli bishaa soo socotaan saa yeeli waxyaasu ka bixinaya wax munajazahoo la gooyey oo u yidhahdo waxan waa waqfay waxba kumuuna tacliiqina kumuuna xidhin shardina umuna shardinin sifana kumuuna xidhin taasaa la diidan yahi marka bilafdi lafdi waa inuu adeegsado ku waqfo almunajazi la gooyayoo aan waxba lagu xidhin wa huwa lafdiga munajaska ah waqafta wey waan an waqfay haddaad tirahdo wax kale oo ka suuroobi maleh waqf baa lagu xumbaari ah, tacliiqna ma waxabastu baa tidhi waan xabisay asalkii waxaa ka soo baxayo midho iyo faa'iidaya nafcigana waa waan sadaqaystay xabastu wasabaltu waa tiri waan sadaqaystay xabastuda waa asalka sabaltuna waa waxa manface kasoo baxaya marka waxaa tiri xabastu asalka waan xabisay haddaad tidhaahdo dee waxa kasoo bixi oo gulla-a ama qalla-ana waan sadaqaystay baa ku jirta meesha haddaad tidhahdo sabaltu aad tidhaahdo tasbiil waxaa loo isticmaalaa basabiilka waqafka loo isticmaalaa waxa laga bixiyo marka waan sadaqaystay wixii soo baxayey an waxaan idhi waxaa lagu soo koobaa marka la tacriifinayo taxbiis اlasli wa tasbiil اlmanfaca baa la yihahda waqafka sidiisaba asalkii oo la xabiso gurigii waaka waa iska dhisan yahay lama gadaayo lama hibeenaayo wixii kasoo baxo oo kiradiisi iyo dhaqaalaha kasoo baxayana fuqaradan siin baa tiri marka taxbiis اlasli wa tasbiil اlmanfaca marka xabasta iyo sabala iyo waqafa iyo alfaadda waxay kamid tahay waqafka ee munjaska ah aw mase tasadaqtu waa tiri waan sadaqaystay sadaqatan sadaqo aan laa tubaacu la gadaynin sadaqa aan ninkii aan ku sadaqaystay uunan iibsan karin ayaa sadaqaystay qofka lagu sadaqaystay waqafka waxa ka soo baxaan cuni mooyaane ma dhihi karo gurigan anagu waqaf noo yahay waan gadanayna ma dhihi karaan marka sadaqa laa tubaacu waxaa loo yaqaanaa waqafka fa xiinaidin laakiin sadaqada kale qof haddaad siiso wuu iska gadan karaa fa xiinaidin markaas aad sidaa ku hadasho oo shuruuddaa la helo yantaqilu lmilku milkigii xoolahan aad lahayd waa guraya fi raqabati raqabadii iyo qoortii buu intuu ka guuro yuu il llahi tacaala ilahay u guuri ha wuxuu noqonaya waqfun lilaahi buu noqon meesha maali fulan iyo xoolihii fulan la dhihi jiray hadda lilaahi buu u wareegay yantaqilu milku milkigii iyo xoolihii yeelashadoodii waa wareegeysaa fi raqabati qoorti i saareed ila llahi tacaala bay u wareegi wayamliku lmawquufu calayhi marka kii loo waqfay wuxuu mulkin oo yeelan hallatow wax soo saarkiisii wa manfacatow iyo manfacadiisi hadduu shayga shay wax soo saar leeyahay waa beer geedeed oo geed iyo basaatiina halay leedahay waxbuu soo saaraa haddii guryahan ayagaa ah waqaf laga dhigo waqafkaasna loo kireeyo dadkii loo loo waqfay waxaa ka soo baxee kiraa halla la yidhaahdaa haddii ayadana laftirkeeda la isticmaalaayo oo gurigiibaaba mathalan la degayaa rukuubka gaadiidka laftirkiisi baa la fulayo oo ninkii lagu waqfay baa gaadiidsanayo manfacadii bay noqon manfacatu bay noqonaysaa halatahu wuxuu soo saaray oo manfacatahu manfacadiisii buu mawquufu calayhi baa qaadan kii loo waqfa yeelan ila alwad'a mooyeene waxaa manfacoon la ogoleen mawquufu calayhi loo ogoleen inuu jimaaco in kaana hadduu yahay waqafkan jaariyatan jaariyo nin baa addoon u lahaa waqfay kii loo waqfay ma dhihi karo waan iska wadin ma dhihi karo liannahu milkulyamiin iyo nikaax labada on baa lagu banaystaa furuushta iyo maaragtay budciga lagu banaystaa asalkuna waa xaraam budcigu marka ma galo caariyana ma galo muxuu ahaa Ehm, waqafna ma galo laakiin waad adeegsan kartaayo waad waa ku khidmayn kartaa in kaana jaariyatan jaariya hadday tahay wadi ma soo gelay wa fiihi yanduru waxaa ilaalini oo masaalixdiisi iyo xifdigiisi iyo dhowridiisi iyo kale kaqaadidiisi iyo ilaalintiisa u taagan oo u taagnaanoo fiirini fiihi waqafka man qofkii uu sharadal waaqifu qofka wax waqfayo uu shardiyey soo gurigan waqafka maad ha qofkaad marka u ogolaato unbaa naadir noqon wax naadirulwaqf lidaa jirta ilaaliyaha waqafka waqafka alaabta waa in la ilaaliyo beerta waa in la dhowro waa in la daaweeyo waa in shaqaalo loo qabto waa in laga shaqeeyo marka qofkii uu ninkan waaqifka ahe dhulka waqfay yaa awooddiisi salaaxyadiisibaa qaar loo reebay wixii waana sadaqaystay awooduna waa kuleeyahay qof kal u dhihi karaa xoolan habaa mas-uulka oo mushrifka oo ilaalini asagaa dhihi kara waan ilaalini intaba waa yeeli karaa wayanduru waxaa ilaalinaya o fiirinaya fiihi waqafka man sharada alwaaqifu qofkan waaqifka midkuu u shardiyo ima binafsi isaga naftirkiisaaba isku shardin karo dhihi karaa waqaftu lilaah wa nadarhu calay anaana ilaalinaya binafsihi aw ilmawquufu calayhi ama midkii loo waqfay laftirkiisuu dhihi karaa xoolahaas aduu waqaf ku yahay ilaashana dhowr oo ilaali oo ka warhay aw mase gayrihimaa gayrkooda oo qof kale oo ka baxsan ayuu dhihi karaa hebelow xoolaha masaakiintaan ku waqfay ama aytaamtaan ku waqfay laakiin waxaa rabaa adi inaad u ilaaliso oo naadir aad noqoto oo guddigii ka shaqaynaysa hawshan aad noqotaan ayadana waa banaan tahay fa in lam yashtarit hadduun waxbaba shardisaninba wuxuu yidhi un alaabtan waqaf wey gurigun waa waqf buu yidhi lilmasaakiin wاlfuqara wdalabat اlcilmi iyo waqfu tahay buu iska yidhi un falxaakimu xaakimka ayaa waa naadir noqonaya ilan xoolahan baylah lagama dhigi karo in la ogaado la ilaaliyaa la rabaa riicii iyo kiladii iyo wixii kasoo baxayeyna ayna go-in oo dabargoyn baa la rabaa marka xaakimkii baa la wareegi waa maratay wasaaradaha jira hadda wasaarat awqaaf la yiraahdo ayagaasa gacanta ku dhigi oo maamuli wa tusrafu tusrafu waxaa lagu bixinayaa algallatu wixii uu soo saaray gallada waa wax soo saarka weye gurigii la waqfay gaarigii la waqfay wuxuu soo saaray waxaa lagu sarfin lagu bixin calaa sidii uu m calaa maa sidii uu sharadahu shardistay qofkan waaqifka qaabku u shardiyey ee u qoondeeyey wax soo saarkan in loo qeybiyo unbaa loogu bixinaya waad bixisay waxaa banaanka istaag lama dhahayo siduu isaga yidhah loo qaybiyo oo ah min almufaadalati in lagu kala bato la kala badsado mathalan wuxuu yidhi waxaan u waqfay caruurtayda ayuu yidhi ah. iyo caruurtayda caruurtooda wixii ana aan dhalay oo awlaadu sulbi ahna boqolkiiba intaasay leeyihiin u badin karaa toddobaatan buu dhihi karaa kuwana waxay leyihin boqol kiiba soddon mufaadala qaabka u kala badisiiyey wuxuu dhihi kara waxaa iskale dalabatulcilmiga iyo fuqarada laakiin dalabatulcilmiga boqol kiiba lixdan bay leeyihiin boqol kiiba afartanna fuqarada kaleen ardada ahayn ayaa iskale waa sidaama loo loo qaybini wataqdiimi kala horreysiin hadday tahay inuu kala horreysiiyey maalan markood barkoodka ka horreysiinaya hadday jamaaco yihiin ayuu kala horeysiiyey oo wuxuu yidhi waxaan ku waqfay caruurtayda iyo wuxuu yidhi fuqaradii buu yidhi waa kala horreysiiyey awlaadayda ah. awlaadu sulbiga iyo awlaadulawlaadka haddana kadib kuwa kadibna kuwaas haddana ayaa waqafka qaadanaya waljamci waa kulmiyey oo wuxuu yihi awlaadii adhukuur walinaath buu yihi wiilashayda gabdha iyo wiilalba caruurtayda ayaan u waqfay buu yihi wayna wada leeyihiin si siman bay uleeyihiin watartiib maya waa tartiibiyey oo wuxuu yihi adhukuur uma alinaath buu yihi wiilasha kadibna gabdhaha wagayri dalik si allaala siduu asaga yiraahdo unbaa loo maamuli oo loo bixin wa in waqafa hadduu waqfo shayan shay fi dimati dimadiha shuruudiiaan soo maray ixtilaasaadkeediba hadda gale wuxuu leeyahay shaygan waxaa soo maray waqafka inuu yahay mucayan calaa caynin mucayana waa inay tahay wuxuu waqfay shay fi dima dimadiisa saaran mawsuuf ah neef saaisaaisaasa gaari saaisaas saas oon gacanba lagu hayn oolima muuqanin ayuu yiri waan waqfi rabaa waan waqfay aw mase ixda daarayn labada daarood midood laba guri buu leaba laba daaro midkood baa waqfay buu yiri mana cayinin aw mase madcuuman wax la cuniba wax baaqi aho daa'iman baaqi baaqia ah soo marae wax markaaba la cuni qadadiina iyo cashadiina caawa waqaf weeyaano anaa waqfay ayuu yidhi waa la cuna lagu kala dhaqaaq aw mase rayxaanan wax la udugsado oo la san kala saar saarto oo waqafa wuxuu waqfay rayxaanan wax la urursado iska angagaya haddana aw mase waqafa wuxuu waqfay macluuman wax la yaqaano la garanayo oo muuqda oo majhuul ahayn waa yahay laakiin maxaa dhacay walam yucayin wuxuunan cayinin oo magacaabin almasrif qofka lagu bixinayo meesha lagu bixinayo muuna sheegin gurigan waa waqaf mu iska yiri un weligaad ku waqaftay yaa ku waqaftay iska daaya bule ah, ma sheegin walam yucayin ma magacaabin almasrif ah, meesha lagu bixinayo o ah, mase waqafa waa waqfayoo calaa majhuulin waxaan la garanaynin ayuu ku waqfay waqaftu calaa rajulin buu iska yiri nin baan ku waqfay ninkii ma sheegayo ow calaa nafsihi asaga naftii baaba isku waqfayba o mase calaa muxaramin ee waqafa calaa muxaramin wax xaaraana oo aan banaaneen ayuu ku waqfay ka cimaaratin kaniisatin ka cimaarati kaniisatin kaniisad lagu camiroo kale kaniisadaasaa lagu ribaaygareen mar alba markii duqooda rinji lagaga bedeli minaaraheeda lagu hagaajini goosheeda lagu dhigi waxaanu yidhi aw mase callaqa wuxuu guntay oo tacliiqiye oo xidhay ibtidaau bilowis wixii inuu wax maftuuxa oo abadan yaa la rabe wuxuu yidhi mudahiblo laga bilaabo ayuu yidhi wa intihaahu dhammaadkiisina waa tacliiqiyey meeshaasi ku dhamaan buyr waqafka calaa shardin shardi buu ku xidhay bilowgiisi iyo dhammaadkiisi buu shardi ku xidhay ka qowlihi waa kan mithaalki idaa jaa raasu shahri bisha madaxeeda markuu imaado faqad waqaftu markaasaa waqfay buyiri oo mise waqaftuhu waan waqfay shaygan ilaa sanati ilaa sanad buu waqaf noqon kadib waa isoo laaban oo mise calaa ana lii jawaabti waa maqanta soo socota ow calaa ana lii beyca inaan gadan karo hadda waqaf weeya abaaraha lagaga baxo kadibna waan gadan ayuu yidhi aw mase calaa man laa yajuusu dad aan banaaneen in lagu waqfo ayaan ku waqfay buu yidhi uma kadib calaa man yajuusu dad u banaan baa haddana ku-xiguu yidhi wuxuu isku daray dad in lagu waqfo aan banaaneen iyo dad in lagu waqfo banaan buu isku daray kii aan banaaneen buu ku horreysiiyey aw calaa man baan ku waqfay buu yidhi laa yajuusu aan banaaneen in wax lagu waqfo uma kadibna calaa man baan ku waqfay yajuusu banaan o mase waqafa wuxuu ku waqfay asaga man laa yajuusu dad aan banaaneen uma calaa man yajuusu buu ku waqfay ka calىa nafsihi man laa yajuusidu wey asaga naftiisi as ku waqfay ma banaanin leene uma wuxuu yihi calىa fuqaraaihim fuqarada haddaan ku waqfay buu yihi anaa isku waqfay ani markaan tagana fuqarada buu yihi baطla اlwaqf waxaasoo dhan waqafki waa buray wax ka jiran male shuruuddiisio dhan buu yuu ku dhacay meel kaga dhacay walow waqafa hadduu waqfo calىa mucayanin qof mucayan ahoo la muuqdo oo la garanayo u waqfay wuxuu yihi gurigan adaan ku waqfay buu yihi qabso wixii ka baxa faa'idadiisa adaa iska leh usturidda waxaa loo shardiyaa qofkaasi qabuulhu inuu yeelo inuu yihahdo magan allaa tahay waa mahadsan tahay ajir allah kaa siiyo waan kaa guddoomay waa inuu yidhaahdo ishturda qabuulhu in radow hadduuba diido o yihahdo war anig waqafna ma rabo kaana qaadan mahay hadduu yidhaahdo badala waqafki waa buray ah. leanna waxaa la rabaa qofkan qaadanay ila waqf inuu ogolyaha la rabaa hadduu laakiin jinsi yahay oo fuqara oo kale uu yahay ku hadduu diido ku ogolaado baa la heli dhib ma leh walow waqafa calaa zaydin shaksi mucayana zaydkii naxwad oo kale weeye wax la garanayo ma ahe walow waqafa hadduu waqfa calaa zaydin waxaa loo jeedaa qof un buu ku waqfay oo wuxuu yihi hebel baan ku waqfay buu yihi waa mucayan calaa shaksin mucayan walam yaqul mana dhihin wa bacdahu ilaa kada markuu dhintana waxaasaa yaa yeelanaya muuna sii raacinine zayd unbuu iska istaagay hebel baan gurigan ku waqfay unbuu yihi war hebel wuu dhiban karaaye yaa ka dambeeya awsaaf ma sheegtay fuqara oo kale dalabatulcilmi waxaan dabargoynin wa walam yuqul ma dhihin wa gadaashiisana ilaa kadaa iskale muuna dhihin saxa horta waqafki waa sixi asaga markuu dhinta maxaa loogu samayni wuxuu yihi wayusrafu waxaa lagu sarfin oo lagu bixin bacda zaydin zaydkaa markuu tago lifuqaraai aqaaribilwaaqifi kan wax waqfay qaraabadiisa kuwa fuqarada ayaa la siraya asaga hadduu dhintay kii qaraabadiisa raaci mayse waa la celin kii waqfeeya qaraabaa xigtadiisa ila marka horeba xigtadiisi iyo qaraabadiisi iyo ayaa u awreysnaayo asadaqatu cala miskiini sadaqa calaa raximi intaba kanabig dhihi jir sala allah alay wasalam marka wuxuu leeyahay lifuqaraai aqaaribi lwaaqifi kii waaqifkaha ee waqfay ee halka nin uun ku tabacay u dhiibay hadduu kii tegey qaraabadiisa kuwa fuqarada kusoo noqonaysaa wain waqafa calaa cabdi nafsihi in waqafa hadduu waaqifkii wax waqfayo waqfo xoolihii calaa cabdin adoon buu ku waqfay nafsihi asaguna uga jeedaa adiga laftirkaada qaadan oo xoolaan iskale adooro oo isticmaali oo tasarufi buu ku wadaa nafsi waa tawkiid wey cabdiga lagu taakiidinaya badala waa buray liana alcabda laa yamlik waxaan waxba mulkinin baad xoola siisay wa haddaad ola jeeda xoolahan aad waqfayso addoonka naftirkiisa inuu tasarufo wa in adlaqa hadduu iska idlaaqo oo yihahda addoonkanaan ku waqfay markaas oolama isaga inuu tasarufana kama wado mana sheegin ha addoonkanaan ku waqfay soomaalidin ha addoon soo shaqaysta oo xoolo keenay xoolihiis halhaan jira sayidka halhaan jiri idan waa sidoo kale fahuwa lisayidihi sayidkiisa iskale in alaqa hadduu iska idlaaqo oo addoonkana xoolahan tasarufi asaga nina kama qaadan karo uunan ka wadin fahuwa lisayidihi sayidkiisa iskale hadduu isagaana un gacanta ku hayn oo maamuli uu ka wado cabdin laa yamlik shayan wax nafciya ah uu qaadan karana ma laha biidni sayidihi baabulhibati hibadii bu kusaabsan yihi hibadu waxaa weeyaan cadaayaad iyo siismo iyo hadiyo iyo sadaqo intaba wa iska noqoni waa wax qofka uu qof kale uu siinayo hadduu ajir iyo thawaab iyo hor aakhara uu ka rabo oo waxba uuna ninkan ka rabinna sadaqay u noqon hadday la socoto xoogow maxabe iyo saaxiibnimo iyo berri adna waxa ku siiyana hadiyahay noqon qur-aanka kariimkan ilahay wuxuu leey fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'an haweenkii wey hadday haweenkaada wax ku siiyaan baabad ka qaadani ah, waata almaala calaa xubihi laa taxqirana jaaratun lijaaratiha low frisani shaatin tahaaduu taxaabuu marka waxaaso dhan waxaa weeyaan adiladaas waxay tusi mashruuciyada hibada iyagana wax wanaagsan oo fiican ay tahay hiya manduubatun wey hibadu sideedaba waa shay manduuba oo sunno ahoo wanaagsan oo qiimo leh wa hiya lilaqaaribi qaraabada xaggeeda in la siiyaa weliba lagu hormariyo yaa afdalu sii fadli badan man sarahu an yuusac lahu fi ajalihi wa yuusaca lahu fi risqi falyasil raximah ninkii jecel in ajashiisi iyo cumrigiisi loo dheereeyo risqigana alla u waasiciyo qofkii rabo qaraabadiisa xiriiriyo ayuu nabi sala allah aleyh wasalam yihi xadika mutafq aleyh buhari muslim soo saareen marka lilaqaaribi lanna waa sadaqada way kuu noqon silaturaxmna way kuu noqoni wa tundabu waxaa la sunneeyaa haddaba hiba hadaad bixinayso ataswiya inaad sinto fiiha hibadaasi bayna awlaadihi qofka caruurtiisa inuu u simo ayaa la rabaa xataa bayna dakari wiilasha iyo walunha gabdhaha waa inay u siman yihiin inaad xoogo hadiya carruurtaad uqaybisaa damacday wiilasha iyo gabdhaha si siman waa inaad ugu qaybisaa aad u kala korraysiinin waa wixii markaa iska hiila ah oo sadaqaa oo waxa aan markaas wax cilla wadata aan jirin laakiin hadday wax xaaje iyo baahi ku salaysan ay tahay qofka baahidiisa ay muuqato ayaa la siini kan kalla markii baahidiisa ay imaataa la siina sagana hadduu midkan uu arday yahay oo rusuumtii iyo wax fiidii ka bixiya u baahan yahay kanna uu weliba gaadhin oo guriga iska joogo caani wax loola lisa u baahan marka kanaad ku horumarinaysaa kan waa waa qof naafaha oo gaari naafa u baahan ama gacanta in maaratay eh, okiyaalo u baahan indhaha iyo saas oo kale ka jiraan waxyaala noocaas oo kalea dayib qof walba baahidiisa kan guur buu gaaray kanna weli ma gaarin xaaje hadday tahay xaajada la socon laakiin hadday tahay wax un cumuum ah oo la wada marinaayo oo kafarxin ah oo la wada siisiin rabo hadday iska tahay iyo xudunxir baarata in caruurta uxudunxidho oo mxu aha waxal ba dhihi jiri walax maa dhihi jiri luqada waxad oo kala u waxda ama u mxu aha u xudunxidh taas hadday tahay waa dhammaan in la sameeyo wey nacam dhammaan in la sameeyo xataa bayna dakari walunha lama kala horeysi karo marku tan uu sii adkeena xataa bayna dakari walunha wuxuu kusii dhuujinayo ee hadalka si gaara ugu sheegay waxaa weeye culamada qaar baa waxay leeyihiin lidakari mithla xadul baa loo siin hadiyadana sida gabdhaha iyo wiilasha ay dhaxalkaba ugu kala koreeyaan yo cadaayaadka iyo hadiyada iyo waxda siintana aa lagu kala koreysiin qaar baa sidaa qaba taas marka jamhuurta waa diidan yihiin beegada unha ma w meesha dhexal ma yaale gabdhihii waa taagan yihiin adigna waa dhex taagan tahay marka saad biriga iyo samafalka iyo ixsaanka inay kugu sinaadaan aad u rabto taasuu nabiga ku celiyey alayh salaam markuu bashiir binu sacdi uu nucmaan yihi waxaan siiyey hulaam ayuu wuxuu yihi alaa tuxibu an yakunuu laka fi lbiri sawa biriga iyo samafalka iyo baarinimada inay kuu sinaadaan sooma rabtid ha facdiluu bayna awlaadikum marka carruurta cadaaladu sameeya wa inamaa tasixu way asaxaysaa haddaba hibadu maadaama xoolo iyo dhaqaalo la bixinayo ay tahay min muطlaqi tasarufi qof tasarufkiisa iyo maamulka dhaqaalihiisa iyo xoolihiisa uu u banaan yahay oon waxba lagu qeydan waa inuu yahay ayaa shardi ah fii ma yajuuzu beycuhu wixii in la gada banaan xoolaha in la gada banaan ama beyc u ka ansaxayo shuruudi beyc waa soo mara yaa hibada ay ku banaantay biiijaabin ijaab waa wax la dhihi jira siiqada siiqada qofkan marka lale waxbuu hibeeyey ma ka maqlay ma afku ka hadlay xoolaa hebel war raalli inuu iga yahay baan u malaynayaayoo iskarkaysiiyey ma dhihi kartid waa inuu wax waajibiyo hadal waa inuu ku dhawaaqo caddaynaayo xoolahan inay ka milki guureen oo hebel uu siiyey biiijaabin waa inuu ku dhawaaqo lafdi wax waajibinayo waan siiyey oo hadiyo weeye hibo weye inuu dhaho taasoo munajazin weliba la gooyay oo aan tacliiq iyo shardi iyo sifa mid laga soconin wa qabuulin qabuulna waa inuu ku dabadhi daba yaallo oo kii la siiyeyna waay waan kaa aqbalay waan kaa qaatay waad mahadsantahay axsanta waa inuu yidhaahdo walaa tumlaku hibadii laga mulkiyo oo ninkii loo hibeeyo ma mulkinaayo ilaa bilqabdi inuu la wareego oo gacanta ku dhiga mooyeene falahu marka haddii qabdi ay shardi tahay lahu waahibkii wax uu hibeeyey ee afka kaga dhawaaqay waxaa u banaan alrujuucu inuu ku noqdo qablahu qabla alqabdi intuunan kii qibdooninba waa ka soo ceshin karaa hebel waxaan ku siiyey neef xoolaan ku siiyey xeradii weli ku jirtaa isagoo socdo xeradii muu imaanin muuna kaala wareegin xoogoo markii bil iyo laba bilood kasoo wareegtay baa waxaa aratay inaa waxaad iska socoshato hebel ma imaani soomaha waan kala noqdaa tiri waxba dhibaato ma leh leanna wax u gacanta ku dhigayba weli ma laha marka waxaa shardi ah inuu marka qibdoodaa shardi ah walaa tumlaku lhibatu lama mulkiyo ilaa bilqabdi qibdoosho mooyeene falahu rujuucu waxaa u banaan ninkii waahibkaha inuu ceshado laabto oo ku noqdo qablahu qabla alqabdi xoolihiisi intuuna ka qibdoonin walaa yasixu qabdu qabliga laftigiisa iyo la wareegana ma ansaxayo ilaa biidni lwaahibi kii hibeeye waa inuu idmo waanku siiyey iyo kaxayso way kala tahay waanku siiyey iyo waa kale kaxayso way kala tahay hebelo neef baa xoolaha kugu jira waanku siiyey bu yiri intuu xuruf yirahdo neef iskala soo jidan karo waa inuu yiraahdo waa kane qaado hadda la wareeg waanku siiyada hore waxay ahayd ballanqaad haddana waxaa weye waa kane qibdo oo igala wareeg wey marka walaa yasixu ma ansaxayo alqabdu qibdo shadhi dhaftirkeedii ilaa biidni waahib haddana waa inu mar labaad ku idmo u yidhaahdo haa waad la tegi kartaa falow wahabahu ilnaaf waxaa laga yaabaa sac iska yar mahaan buu ku yiri waan ku siiyey weyshana waan anaa iska leh inaad marka kale orodoo weyshi oo nuugaysad kala kaxaysato yaa dhici kartaba marka ilaa biidni waahibi waa shardi falow wahabahu shay-an hadduu shay hibeeyo ninkii waahibkaa ah wax bixinayey ayaa shay xoolaa ayuu hibeeyey shaygaasoo cindahu midka mawhuubka ee loo hibeenayo la siinayo agtiisa sii yaalay marka horeba sacir maan usii haystay ayuu wuxuu yihi sacir maankaa haysatay haa waan ku hibeeyey bu yihi aw mase rahanahu shay uu rahan ugu dhiibay iyahu asaga ayuu yihi waan ku hibeeyey soo dayntan kaa qaatay rahan baan rabaayo maa dhiino saacadayda maa sii haysanin haa saacadda iyada heeda rahanka u haysatay qaado xoolahani dayntan aan ku rahankina qaaduu yihi falaa budda marka waxaa laga maarmaana waan ku siiyadaas kelia ma min alidni oo qaado ah ayaa ayaa la rabaa waan gusiiyey ti hore falaa budda waxaa laga maarmaana min alidni idan fii qablihi inuu qibdoodo la wareego inaad u idanto rahaankii aad haysay baan ku siiyey xoolaha gacantaada ku jira wadiicadahe ammaanada aheed ii haysay ihaan ku yidhi adigaaba ku siiyey kadib waa inuu haddana yirahdo ee qaabo waa inu raaciyo ah, xuquuq yar oo aan farqi yar ba udhexeeya farqi yar baa udhexeeya fii qablihi walaa budda waxaa weliba laga maarmaana min mudiyi zamanin inuu zaman tago oo kasoo wareego an yata'ataa fiihi suuroobi karto qabduhu inuu mawhiibka qibdoodo hibadii walmudiyu weliba uu aadi karo ilayhi shayga asaga ahaa marka uu yidhaahdo wixii asagaan ku hibeeye qaado waa inuu qibdooshadiisii muddo la dhihi karo hadda wixii wuu la wareegay ama wixii asaga ahaayee loo diray waa gaaray waa inay kasoo wareegto saasuu le waxaa laga maarmaan min mudiyi zamani zaman inuu kasoo wareego yata'ataa fiihi ay suuroobi karto qabdow inuu qibdooday inuu fursaddaa la siiyo walmudiyu ilayhi inuu gaari karana waa inay kasoo wareegto muddadaas fa idaa malaka haddaba hadduu mulkiyo waahibkii waana qibdooday oo gacantu ku dhigay oo waa la wareegay markaasuu mulkine lam yakun xilligaasi ooma banaana lilwaahibi kii wax hibeeyey alrujuucu inuu ku noqdo wixii asagaa u hibeeyey markaasayna banaanayn marka lalu leeyahay kalkelbi yaqiu uma yacuudu ilaa qayi ku noqonayo intuu mantay mantagiisa ku noqon buu lamiy marka leeyahay waa markii wixii lagaala wareego lagaaba kaxaystaba markaa wey ilaa marka ma banaan inuu ku laabto sifadaa xun ee eygaa lagu tilmaamay nabigana wuxuu yihi laysa lana mathalu saw annaga tilmaan xun ma lihin buu yidhi nabig sala allah alay slam wixii tilmaan xun lagu sheego waa shay xaaraana shay xaaraana wey maxaa yele muslimiinta tilmaan xun ma leh ka mathalilkelbi iyo ka mathalilximaari iyo waxaasoo dhan ba dadka gaalada yadka xun baa lagu tilmaamaa ilaa an yahaba liwaladihi aw walada waladihi hal masalaa laga soo reebay oo wixii aad hibaysay lagaala wareegay inta ka daba tagto gurigiisa alaabta oo taala ka soo qaadan karto waa waalidka ilmihiisa wuxuu siiyey waan kaso ceshin karaa ilaa an yahaba liwaladihi waalidku inuu waladkiisa uhibeeyo o walada waladi waladihi ilmihii awogu u ahaa intuu wax u hibeeyo wain safar haba hooseeye waladulwalad hoose baa sii noqdee falahu waxaa u banaan markaasi hadduu yahay furuuc ba ayhi wax la siiyey asalkii waxaa u banaan alrujuucu inuu ku laabto fiihi hibadii bacda qabdihi markuu intuu qibdooday la wareegay kadib waa kasoo ceshin karaa anta wa maaluka muxuu nabig alay slam liabiika adiyo maalkaa aabaha baa iskale xoolahaadii kalaaba laisku hayaaba wuxuu asaga kusiiye kasoo jeeday maxaad u malaynaysaa biziyaadatihi wixii laakiin ziyaado ahaa shayga asaga ahaa wuu soo ceshan karaa maca ziyaadatihi lmutasila shayga asaga ahaa waa ziyaaday ziyaadadu ku korodhay ma ziyaado mutasilo la xidhiidhaa mise waa mid munfasila oo ka baxsan shaygii shay ziyaado mutasila haday tahay ziyadadii mutasila waa soo ceshanaya addoon buu siiyey addoonkii buu wiilkii asaga la siiyey mutacalim ka dhigay kombyuutarku mu qorayaaba ziyaado mutasila soo maartid addoonkii oo kombyuutaraysta ah oo mutacalima ayaa laga qaadanaya marka asagoo oo weyd ahoo aan hal bawa qaadi karin baad marka hore siisay alwaaxe asagoo hadda feedho weyn xoog leh ayaa yuu kaasoo ceshan karaa marka biziyaaratihi lmutasila waa saas ka simani cayiloonidii oo kale anaa cayileeyo anaa maarata xoolo siiyo intaasoo dhaqaala iga gashay oo anaa abaaraha ka soo saaray ma dhihi karo laa biziyaaratihi ziyaadadiisa maya almunfasilati ka soocan ziyaado munfasilao ka soocanse se keen ma dhihi karo siyaado munfasila oo ka soocan ka baxsan gaari buu ahaaye gaarigii wixii uu shaqeynayo o dhan keen ma dhii karo adoon ah, eh, wuxuu ahaa adoon bay aheed ilmada dhashay matalan ama eh, eh, xooluu ahaaye xoolihii xoolihii baa tarmay kan waladi ilmihii uu sii dhalay oo kale kaas ma soo ceshanayo falow xujira waladkii wax la siiyey oo xoolihii gacanta ku haya la siiyey ayaa wuxuu noqday qof mutaystay in la xanimo xoolihiisa laga reebo tasarufka laga reebo lijunu waali iyo safiihnimo iyo muflis xoolihii ka bateen diintaa lagu lahaa iyo arrimo noocaasa ah, xoolihi o dhan ba waa la gabagabeeyey xoolihio gabagabaysan waalidka intuu imaado ma dhihi karo neefkan xoolahan ku jira anaa siiyeye waan ka ceshan kara waalid baan ahay ma dhihi karo maxaa yeele maalinta la xajiriyay ee xukunkanba dusha laga saaray xoolihii asaga way ka wareegeenba dadkii huramada ahee deynta kulahaabaa hadda xisaabanayoo tirsanayo in loo qaybiyo loo qurbeeyo ayayba sugayaanba saas darteed adiga malihid falow xujira haddii la xajriyo la xanimo tasarufkii maamulkii laga reebo cala alwaladi waladkii bifarasin bisababi farasin faqiirnimo eh, muflisnimo darteed waa deymobo waa kacayo dayn fara badan baa lagu yeeshay muflis buu noqday oo mase baacal mawhuuba shaygii aad siisay hibadahaabuu bagado nin kale hadda iska leh oo gacantiisa ay gashay uma kadib markuu gaday kadib ayuu caada hadduu galo oo nin kale gacantiisa ku jirta ma soo ceshan karo wuxuu kale soo ceshan karin uma caada ileyh waa soo ceshaday kii wax gaday ee hibada aabihii uu siiyey buu qof kale ka gaday asagana haddana waa soo ceshaday mar kale kii kale kasoo gatay oo kasoo gatay ama waaba la siiyeyba uma caada ilayhi falaa rujuuca noqod maleh maxaa yeele xoolaan hadda leedahay waan ku noqoni wadadaadi iyo hadda waxaa weye waxaa dhexda galay milki kalaa galay nin kalaa mulkiyey beec ba hadda iyuu kusoo galay wiilkan ee siismadaadi ka horey dhamaatay marka falaa rujuuca fain wahaba hadduu hibeeyo waahibkii baa wax bixiyey wa sharada wuxuuna shardiistay habaaban in wahaba hadduu hibeeyo oo wa sharada uu shardiistay kii wax bixinaya habaaban ujridu yuu shardiistay abaalgud baan rabaa buu yidhi qabso alaabtan waa hibo waa hadiyo laakiin waa inaad abaalguddaa oo waxay siisaa buu yidhi hawaabkaasoo macluuma la yaqaano wax la garanayo yidhi anigana waxaan rabaa maadaama on ritiganku siiyey inaad sacir maalin siisaa rabaa buu yidhi rawaabn macluuman saxa waa saxaya wa kaana beycan buu noqon shuruudii beyca marka loo shardinaya wax mucayana lagaramaayo majhuul aan ahayn qarar aan ku jirin tasliimkiisa dhiibidiisa ay sahlan tahay waa inuu yahay marka waa beyc markaa noqday hadiyaska sadaqaho hor alla ah ma ahee waa wax kala gadasho wey oo waxaa weyaan hadiyat thawaab wey wa sharada thawaaban buu shardistay macluuma la yaqaano saxa waa sixi wa kaana beycan marka noqdo shuruud iyo masalat bay geli iijaab iyo qabuul iyo siyaqdii iyo shuruudiisii oo mase majhuulan wax majhuulu shardistay oon la ogeyn wuxuu yidhi waa kan waxaana rabaa de inaad ogaato unbu iska yidhi wax maaratay aa isiiso majhuulan la garanayn baadaala waa buray sadaqada nimana waa buray beecna ma aha wixii warkaas ku laabanaya dib baa lagu celinaya wain lam yashridu hadduuna shardisaninna ninkan hadiya unbuu ku siiyeyba wuxuu shardistayna ma leh laa macluuman walaa majhuulan waxba kaama rabo waa iska kaa siiyey lam yalzam inaad wax siiso laazim ma aha maxaa yeeley waa tahaadu taxaabu oo muxabe iyo walaalnimo kale iyo khiyaarnimo kale kaa rabaa ama sadaqa iyo ajir iyo thawaab bay kuu noqon wax marka xoolo ahoo aad sii marka aad siinayso marka qofka ma jiro ha ila muuna shardisanine wain lam yashridu lam yalzam ma laazimi jiro nabiga sala allahu alay wasalam isagu kaana yaqbalu lhadiya wa yuhiibuhaa intuu hadiyada aqbalo nabiga alayh salaam ayuu haddana qofka wax siin jiray xataa haduuna shardisanin wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabina axmed